bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cashirkii tobnaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd aljahru btabliiq waa dariskii siirada ahaa iyadoo akhrisashadiisu ay ka faa'iidatay dibqan liqowlihi tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kana yarju allaha walyowma alaakhir kudayasho fiican baa rasuulka idinku sugan calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dayan karaa qofku marka uu garanayo siiradiisa siduu dacwadda ku bilaabay siduu ku dhamaystiray sida uu ku waday xikmaddeedii intaba iyo taa aad ka arki doonto dariskan aynu marayno ah sabirkiisii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabta uu tarbiyadeeyey sabirkooda ad arkaysa maadaam ammaanadani ay tay mid aada u culus cirka iyo dhulkuna ay ka cabsadeen qofka bani aadamkahayna u xambaartay ile ammaanadii bay ka mid tahay amaanat dacwa wa amaanat arisaala wa amaanat liimaan waxa weeyaan waa arin culus waa arrin aan mudnayn in qofka wadaa bayr uu yeesho u buubo sida awrka laakiin inuu noqdo weeye qof biyamadaadsho ah oo amal iyo yidhi dila dheer leh wixii soo gaadhaya isaga dhegtiisa iyo jirhkiisabana u safri karaya si uu xaqiijiyo hadafka weyne uu higsanayo madat buui waxaa tagtay kullu haadihi lmudda muddadaa aynu soo sheegnay way socotay wanabiyu calayhi salaam iyadoo nebi muxamedna laa yudhiru dacwata dacwada aanu muujisanaynin fii majaamici quraysh quraysh meelaha ay isugu yimaadaan dacwadda kama muujin jirin iyo risaaladda alcumuumiya ee caamka ah meelaha caamka ah fagaarayaasha shirarka xajka meelaha kama muujin jirin waktigaa hore walam yakun ilmuslimuuna muslimiintuna may ahayn yatamakanuuna kuwa awooda min idhaari cibaadatihim cibaadadooda inay muujiyaan may awoodi karayn wakhtigaa hore ee dadku yaraa bilowga la ahaa in qofku uu salaadiisa iyo qur-aankiisa iyo cibaadadiisa bannaanka la tago muu karayn sababtuna waxay ahayd xadaran min tacasubi quraysh quraysh cadhadeeday ka cabsanayeen iyo dareenkeeda qabyaaladeed iyo kakaraantuu leeyahay tacasubku waa si noqoshada qofka uu si noqonayo silanaanayo marka nimankaa quraysh oo diintooda u xafiiltamayay xafiiltankaasi ka baqayeen fa kaana wuxuu ahaa kullu man araada alcibaada mid kasta oo ummadda islaamka ka mid ahoo cibaado doonaa dahaba ilaa shicaabi maka maka shicaabteedu la tegayay shicaabtu waa maxay waa luuqluuqyada iyo gosha labada buurood udhaxaysa magaaladaba waa iska qarin jire yusallii mustakfiyan wuu tukanaya isagoo isqarinaya isagoo qarsanaya ayuu tukan jiray walamaa dakhala fi diini markii diinta islaamka uu soo galay maa yarbuu cala alaaiin cadad ka kororhsan soddon maa yarbuu waxa weeyaan waa ziyaadada wey maa yaziidu cala talaatiin wey ah, oo ribaba waxaa lagu magacaabay liannahaa tarbu waa kordhaysaa ah. soddon qof wax ka siyaadsani kolkii ay diintii soo galeen wa kaana min allaazim ay noqotay lagama maarmaan ijtimaacu rasuuli sala allahu calayhi wasalam inuu nebigu bihim iyaga la kulmo dadkii kolkay soddon kor u dhaafeen baahidiina keentay inuu nebigu iyaga la kulmo xigmadda la kulmayaana liyurshidahum wa yucallimahum si uu hanuuniyo waxna uu baro ilaan dadkii way bateen waxay u baahan yihiin muxaadaraad in loo jeediyo waxay u baahan yihiin in la jeheeyo waxay u baahan yihin in wax la ysku ogaado ikhtaara lidalik arrintaa wuxuu u doortay kolka barkulanka daar alarqam ibnu abilarqam asxaabigaa gurigiisu u doortay wa huwa asxaabigaasina minman dakarnaa islaamahu waa dadkaynu islaamnimadooda soo xusnay iyo abtirsiimadooda inuu reer maka ahaa iyo saabiqiintii hore aynu ka mid ahaa asxaabigaa xagga deriska hore aynu ku soo qaadanay gurigiisa ayuu yihi wardadow halka aan isugu nimaadno waa tarbiyad waa yatlu calayhim aayaatihi wayuzakiihim waa taskiyu siinaya waa tarbiya asxaabtan wuu tarbiyeynaya wuu dhisaya wuu kiijinaya wamakasa calayhi salaam nebigu waa nagaa yadcuu siran isagoo dacwadda sir u wadoo dadka si hoosoosa ugu yeedhaya xataa nazala calayhi ilaa uu nebi maxamed ku soo degay qawluhu tacaala fii suurati alxajr fastac waxaad kala dilaacisaa bimaa tu'maru waxa lagu farayo wa acrib can ilmushrikiin mushrikiinta kasii jeedso ilaahay sidaas weli istaaca waxaa la yidhaahdaa quraarad buuran oo halkaa taalla intoo dhagax qaadda inaad ku finiiniso wagagac oo in yariba meel marto xallo wixii gudaheeda ku jirayna dabadu iman marka waxa weeye oogta ka cadde weye oogta ka cadde fastac bima tu'mar waxa lagu farayo galka seefta ka saaro dabadda keen mushrikiintana ha u joojin ka jeesto hebel haddii lagu dhaado ha u joojin wey ah. fabadela anabiyu sala allahu calayhi wasalama siran bidacwa waxa uu ku bedelay siran bidacwa dacwadiis hoos hoosta ahayd jahran iclaliya muuqaala kor buu dacwadii u qaaday mumtatilan isagoo u hogaansamaya amra rabbihi ilaahaysa amarkiisa ilaaha boqorka amarkiisa isagoo u hogaansamaya aayaddaa ku sheegan dacwaddu maalintaasay ayay bilaabantay in kor loo qaado waatiqan isaga oo ku kalsoon nebi moxamed biwacdihi wa nasrihi ilaahay ballanqaadkiisa iyo hiilimaadkiisa ila ilaahay muxuu hi suuradda markaa akrido innaa kafaynaaka almustahzi'iin waanu kaaga ilaanay waa kaaga filaanayna maaha waanu kaaga filaanayba waxalla waxa kugu jeesjeesaya o dhan waxalla waxa wadada taagan ee afxumadii iyo dhabdarada la taagana kufaarta anaa ka duwaya wey aniga igu dhig marka wacdigu waa kaa fasacida cala safa wuxuu fuulay buurta safa laydha ee kacbada agteeda fajacala yunaadi wuxuu nebi maxamed bilaabay inuu ku dhawaaqo yaa banii fihrin yaa banii cadiyin libutuuni quraysh reer bani fihriyow reer bani cadiyow marka butuunu quraysh buu baaqaya badnigu waa jilibka ardaayadii quraysh buu baaqay war qolo heblaayoy war xaqa soo bayda war cadaabka war haasoo suuga day fajacala arajulu ninku waxa uu bilaabay idaa lam yastadic markaanu karin an yakhruja inuu baxo arsala rasuulan qofbuu dirayay macnaha dadkii maka jooga qayladu gaadhay ile magaaladu wax yaroo kooban bay ahayde markuu qofku isagu tegi kari waayo hawl hayo arsala rasuulan qof buu diraa war qaylaa dhacdae bal hadda qofkaa baaqaya soo eg liyandura alkhabara si uu warka usoo eego qof waliba uu soo gocleeya midbaa mid soo dira mid waliba wuxuu dhahdaa talow maxaa maanta baaqu muxuu yahay ilaa waa la wada maqlaya fa jaa abuu lahb bna cabdilmualib ninkii nabiga adeerka u ahaa ee gaalkii liitay ee suuratu tabat ay ka sheekaynaysay kaasaa yimi wa qurayshan wa quraysh waa waawlmaciya we haddii sidaa loo nasbiyo wa qurayshan haddii la idhaana waa cadaf wa qurayshan maca quraysh isaga iyo quraysh baa yimi faqaala calayhi salaam nebigaa wuxuu yidhi markay soo ururtay quraysh abulahabna uu ka dhex doobiyayo ara'aytum waxa ka warantaan low akhbartukum haddaan idinka waramo anna khaylan bilwaad inay fardadooxa joogaan anna khaylan bilwaadi in halkan dooxa ay farda joogaan fardahaasoo turiidu doonaysa an tugiira calaykum inay weerarto inay idin weerarto a kuntum musadiqiy may rumaysan lahayde walyaale war haddaan idhaahdo col baa halkan soo gabaara gurdaynaya fardihiisii wata buurta sinteeda ka soo wareegaya may rumaysan lahaydeen qaaluu nacam dewahaabay idhaah sababtuna waxay tahi maa jarabnaa calayka kadiban been kugumaanaan jirabin jarabnaa maa jarabna calayka kadiba been kugumaanaan tijaabinin waxaa la yidhi beentaada hore runtaada dambey disha ah marka been horeo lagugu yaqaanay oo runtaadan dambe dishaa ma jirto run lowbaad ahayd maxamed alamiin wasaadiq baa loo yaqaana qaala wuxuu ihi fa inii nadiirun lakum haddaba dadiiho waxaan idinka digayaa bayna yaday cadaabin shadiid cadaab aada u adag ayaan maratuurkiisa ahay ninka colka arkaa wuu soo maratuuri jiray go ayuu maaragtay saa u luli jiray go ayuu huwanaa u hilaabnaa isagoo warfinayuu soo geli jiray haddii markaa go sare aanu wadaninna ka hoosu warfin jiray <laughs> markaasay carabtu odhan jireen ana nadiiru lcuryaan bu ohan jire war kii digaya qaawanaadana kii digaya qaawanaa marka nebiguna saasuu lahaa ana nadiiru lcuryaan eraybixintii horu isticmaalay war ninkii maratuurka ahaaye dadka colka uga digayaana fa qaala abulahabin adeerkiibaa wuxuu yihi waa adeer inkaarane tabban laka allaha ku halaago alihaadaa jamactana waar taasaad isugu kaayo keenta ulya ruux dhaamaanu moodayne arma taasaad la shir buud intii yarayda lagugu xaman jireed hoos hoosta u waday ee ibriiqa markii hore aad ku waday intiibaad kor ugu adaantay buui miyaa faanzala allaahu fii shanih ilaahay baa arinkiisa ku soo dejiyey ninka abulahab tabbat yadaa abii lahab waxaa halaagsantay abilahab labadiisa gacmood ilaa gacmuhu waxbay qabtaane wa taba dhammaantii wada halaagsamay inkaar baa ku dhacday maa agnaa canhu maaluhu xoolihiisii waxba kamay tarin wamaa kasaba iyo wuxuu shaqeeyey sayashlaa naaran naar buu geli doonaa daata lahab holcays holacu saaxiiba wa mra'atuhu habartiisiina way geli xamaalata alxatab ee xaabada gudaysa fii jiidihaa waxa qoorteeda ku jira xablun min masad xadhig liifa ah. oo liifku dabka wuu qabsan og oo marka qof loo geliyo xadhig xig ah ama liifa qoorta dabna lagu qabto horay buu ka huri isna wuu shufgeeli marka kaasaa naarta halkaas waa qoys inkaare ku dhacdao intuu qur-aanku sheegay odayii habarta ah ayaa uu ku sheegay ilaa qiyaamaha qur-aankaa la akriyaya in inkaaray leeyihin ahlu naaray qoys la sheego kaasaa ugu guuldaro badan ah. walqasd waxaa looga jeedaa buui min xamli xaab xaabadan ay habartu gurayso almashyu binnamiima waa isku dir oo lala socdo isku dir lala socdo liannahaa kaanat habartani waxay ahayd taquulu mid tidhaahda calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxa ay ka sheegi jirtay alakaadiiba beenta beenaha fii nawaadi nisaa fagaarayaasha dumarka isna fagaarayaasha raggu beentiisa la tegi jiray habartuna habrahay ku afuufi jirtay balaayadeeda naadigu waa fagaaraha meelaha fagaarayaashay naaguhu isugu yimaadaanay ku faanaan ku sheekaystaan halkaasay iyana ka daldali jirtay naxligeeda marka xaabada ayuu qofkaasi dadka dhexdiisa u guraa waatana ninkaa balqadxu daadiyaadn meelaha qadxu daadina masaabiir buu dhigaya Ah, masaabiiru dee wada dhigay ma jirta isku dareeray marna waxaynu idhaahnaa keed sheegaysaa ma hebel waa naar afuuf <laughs> naar afuuf dab uu afuufayaa ma jire waxa weeyaan intuu dadka isdhex taago ayuu xaggana kasoo shidaya xaggana kasoo shidaya dadkii baa isku qarxaya midba gaar buu usoo bacaynaya waa taasoo kale wey qolyaha qaarkoodna daahirkeedaabay ku fasireenoo xaabaday guraysa waxay ahayd qolxo qodaxda soomaad araggees ooluu jaro markaad hawdka marayso dhowdhowlaa jare dha dhowdhowluma jare geesooraha jaree geesooraha yaryar ee daalabta la idhaade dhaadheer geela ragaadisa iyo takiriga iyo waxaasay ku daadin jirtay marinka nebiga caleyhi salaatu wasalaam si uu u heermo dabeetana u fadhiisto waaya uma nazala calayhi nuzila calayhi fii suurati shucaraa suuratu shucaraa iyadoo aayaddan ay ku sugantahe waxaa kusoo degay nazala la dhaho maa saxa musaman saxa majhuulan bay dhahan culamaau naxwa eraygu hadduu musame aqbali kala majhuulna uu iska noqon karaa maa nuzila calayhi iyo maa nazala calayhi fi suurati shucaraa alla yidhi waandir cashiirataka alaqrabiin waxaad u digtaa nebi muxamedow cashiirataka xigtadaada alaqrabiin ee kuu dhow kuwa aada kuugu sii dhow u dig sidaasay tahay oo dadku inta ka qofku inta ka agdhow hadduu la dadaalo oo uu soo toosiyo oo uu ku guntado waynu rajaynaynaa dadka ka durugsana inuu wax ku taro baktiniduu ag yaalu dhibaabaa la yidhi inta ag joogta qofka hadday isku daateen yaa muxuu dad kale ku tari habartaada iyo caruurtaada iyo waalidkaaga iyo walaalaha iyo inta qoyska haddaan arinkooduba hagaagsanayn xijaabkooda iyo salaadooda iyo tarbiyadooda iyo waxbarashadooda iyo nabadgelintay jaarka nabadgelinayaan iyo xalaashay cunayaan iyo waxaasoo dhan haddii aanay ka habaysnaynba dee maxaad wacdihii kuwo ka shisheeya hoostii kasoo gubatee marka waa istaraatiiji waandir cashiirata kalaqrabiin waxay noo yaallo wey oo intaad meelo kale wadayso halkaa inaad ka bilowdo wey yani gunbay ka tabataa mujtamacuna waa qoysas mujtamacuna waa qabaail marka wax dhiba ma leh in in waliba ardaagooda ay ku guntadaanoo saa nabigu ku baaqaya calayhi salaatu wasalaam bal ardaaga ah. ardaagu aanad ku milmin oonu ku jiidanin oo adiga aanu ku sabaynin laakiin adigu aad markaa hanuuniso oo xaqa iyo wanaagga iyo masaalixda caamka iyo adduun iyo aakhira wixii dan u ah ardaayo isugu bayashubatay diintii soomaalidu ardaayay ku ururtay marka runta laga hadlaya wy marka taasina waa mid inoo yaalo wey gurmadka in qof waliba kuwa ka agdhow ka bilaaco waandir cashirata kala qrabiin ah, haddii xagga tartanka khayrka loo galana waa tartan wanaagsan wey taa qabyaalad lama idhaahdo ee waa islaax wey qabyaaladdu waa waa naarafuufnimadaynu sheegayne dadka kicin iyo abaab loogu sameeyo xagga ifsaadka laakiin inaad dadkaaga waxbarto aada baxdo oo aada fahamsiiso masaalixdooda caamka iyo adduun iyo aakhiro wixii sugaya oo shucuuru mas-uuliya aada mas-uuliyadda dareensiiso taasi iyadu waxa weeye waa tan aayaddu sheegaysa wey wahum xigtada usii dhowey nebi maxamed banuu haashim wa banulmualib wa banuu nawfal wa banuu cabdishams intaasay ahaayeen awlaadu cabdimanaaf waa jiribkaa reer cabdimanaafba intan isugu arooreysa markaas haddana ilaahay ui wakfid janaaxak garabkaaga waxa aada u laalaadisaa liman itabacak cidda ku raacday oo min almuminiin muminiinta ka mid a ah. fain cashawka hadday ku diidaan faqul waxaad tidhaahdaa innii barii anugu waxaan ka madhnahon laygu halaynaynin mimaa tacmaluun camalkaad samaynaysaan layguma haleeyo kumana jiro marka alcashiiratu ay alcashiiratu waalaqrabuun ayaa markaas kuwan ku raacay ayuu de intaasu dhexdhigu ku fasiray marka haddii aada dadkii cashiirada ahaa iyo dadkii ku raacay aada maaragtay u qaylisay oo aada u gurmatay oo qaar ku diidaa ka soo baxaan ka gacan taago macnaha hadday ku diidaan xigtadaadii iyo reerkaagii iyo ummadaadii wixii wanaagsanaa adigu xumaanta ha ku raacay in fara badan baa cawaa'iq baa kaa hor imanaye saad iminka dadka kala hadasho danta diinta iyo ta wadanka iyo bulshada meesha ku wada nool siday u wada soconayaan iyo wanaagooda iyo arrin aad kala hadasho waa laga yaabaa mararka qaarkood qofkii muslixa ahaa in lagala hor yimaado layha waryaa adigu horta reer hebel ma tahay mise mehid ya reer hebel haddaad tahayna kusoo daba fayl haddii kalena magaalada gal ama sida nagu raac markaa ku daba fayline wixii wanaagsan haddii lagugu diido waxa aad leedahay inii baryun mima tacmaluuna hal anigu idinkulama jiro waxa ah ha igu halaynina habartaa layguma haleeyo aad leedahay marka wixii xun ay dadku wadaan waay fa calayhi salaam markaa nebigu waxa uu isu keenay wa qaala lahum wuxuu nebigu ku yidhi markuu tolkii ururiyey oo reer maka ah ina araa'ida qofkanoo ceenalyada ahi laa yakdibu ahlah kolkii iyo uma been sheego xigtadiisa ninku hadduu ceelalyo yahay ama sahan yahay dee dadka wax hagaagsan buu ku raraa ama ku arooriyaa ceel hunguuftiah iyo meel abaara ah, uma raro sahankii horseedku iyo ceelalyadu been uma sheego wallaahi buu nebigu ihi waan dhaartaye low kadabtu annaasa jamiican dad oo dhan haddaan been u sheego maa kadabtukum idinka been idinma sheegayo macnaa wuxuu u muujinayaa cidda naseexadiisa ugu badan tahay inay iyaga tahay walow karartu nnaas jamiican haddaan dadka oo dhan ku kadiyo oo aan dago oo wax isu weydaariyo maa karartukum idinka karar idinkuma sameeyeen kararku waa maxay waa ku kadinta marnaba idinka idin lugoyn maayo haddaan dadkoo dhan lugooyo waaba sidaa sheegaysaane waar idinku mayihiidin kuwii aan lugoyn lahaa ya macnaha waxa weeyaan wuxuu usii muujinayaa inuu naasix yahay rasuulku ana naasix wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa ilaaha xaq lagu caabudo oo allahun baan ku dhaartee inii larasuulu llaahi ilaykum rasuulkii idinka loo soo diray ayaana culamaaulbalaaqa waxay idhaahdaan marka uu qofku qof caadiya oo waxaad sheegaysa qaadanaya hadalka lamana adkeeyo xuruufu tawkiid lama raaciyo dhaarna lama raaciyo haduu qofku yaro shakisan yahayna xuruufu tawkiid baa loo geliya hadduu yahay qof jaafaatirqayoo murmaya ama diidanna xuruufu tawkiid iyo qasam iyo dhaar iyo waxaas iyo hadalkoo la celceliyo inii larasuulullaahi ilaykum khaasa gaar ahaan idinka la iika soo diray wailannaasi kaafa dadka oo dhanna rasuul baanu ah kow idinkaan idinka bilaabaya risaaladayduna waa caalami intaasuu walla ku xagaf siiyey nebigu marka taa macnaheedu waxa weeyaan waxa uu sheegayaa inuu muhiim yahay kama kacbadii u yahay ayuu muujinaya luqadda uu kula hadlayaana in dee xaalad busiri oo saytoo aanay wax sahlan ahayn ayuu nabigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam hadalka aada sheegayso adigoo iska yaro qoslaya oo iska baala daymoonaya iyo ka aad sheegayso adiga oo dee qofkii xawlalmariidadu kaceen oo indhuhu casaadeen oo kor u qaylaya oo isku mid ma aha macnaha muuqaalka qofka baa ay ka muuqanaysa markaasuu dabeetana kala sii hadlay arrimihii aakhiro waxa hi wallaahi latamuutunna way idin dhiman doontaan waydin dhiman kamaa tanaamuuna sidaa u seexataan hurdo u wado diyaar daatina nin walba inuu seexdu diyaaru yahay cuqdadna kama qaba inuu seexdo qofku geeriduna waa saasoo kale ogaada walatubcafunna waa laydinsoo noolayn kamaa tastayqiduun sidaa usoo baraarugtaan midwana idinka idinka midii hurdi u faaruumaysanaya uu leeya waad seexan doontaa goordhow markaan soo toosana ballamaha ayuu ku dhigayaa hadhow markaa seexdeen soo tooso war sidaa u seexanaysaan usoo toosaysaan baa u dhibanaysaanoo usoo noolaan doontaan bu labadaasi isugu shabaha soo idinlama dhib yaro seexasho iyo soo toosi isku xiga argaridi iyo soo bixidda aakhirana saasay isugu xigaan wala tuxaasabun waxaa laydinka xisaabin doonaa bimaa tacmaluuna camalkaad samaynayseen wala tujzawna bilixsaani ixsaana waxaa laydinkaga abaarin samafalka samafal wa bisuui suuan xumaantana xumaan arinku saas isu daba yaala faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara wacdigiibuu intaasoo dhan isu mariyey wainahaa abaalmarintaasi la jannatun abadan waa janno weligeed lagu jirayo aw la naarun abadan ama waa naar weligeed lagu jirayo oon marka la dhinto ee lasoo noolaado dadku qolana jannay ku shubmaysaa meelay uga baxaysa aanay jirin meel looga baxayo oo laga tegaya qolana naar meel loo dhaafaya aanay jirin khuluudun bilaa mowt waa bilaa geeri waa waaritaan meel kale oo looga guuraya ma jiro fatakalama alqawmu dadkii meesha ku soo ururay kalaaman layinan hadan wanaagsan bay idhaahdeen af macaanbay intii kale ku hadasha hayra camihi abilahab kii u adeerka ahaa inkaarta ku dhacday ee abilahab mooyaane alladii kaana kaasuu ahaa khasman laduudan mid ka hor jeeda nebigo khasmi ah laduudan oo qallafsan buu ahaa alalad lkhasm waataynu xalay ka soo marayna qallafsan fainahu qaala wuxuu yidhi intuu soo booday dadka sideedaba dee diintunbaa walaalayse qofka haddii manhajka ku kala baydhaan iyo caqiidada sokeeyanimo iyo xigtanima ma jirto waayo cadaawadda ugu adag nebiga waxa u hayay iyo dhibka ugu badan kuwan qaraabada u ahaa cidda ugu kalgacal badan rasuulka waxay sala allahu calayhi wasalam reer madiina oo afar boqol iyo siyaado kilomitir maka u jira markay kuwani seefta la daydeynayeen kuwanina difaac bay ugu jireenoo way soo dhaweynayeen rasuulka sala allahu calayh wasalam oo durbaanay u garaacayeen fariqa intaa leegeen haddaad isleedahay dad waxa kugu xiga un ka aad qaraabada tihiin kan qaraabada haddii manhaj idinkala kaxeeyo oo kala diin noqotaan oo kala hadaf noqotaan labada cirbood buu ku taraya aakhira iyo adduunka labadaba ku hoojinaya marka walaaltinimada asalka inay iimaanka tahay ayaa qisadu ay muujinaysa kani wuu soo boodo fa innahu qaala wuxuu yihi khuduu calaa yaday ninka gacmaha la qabto war ninka xidha buu siad quraanjaraha lagu xidho qabla an tajtamica calayhi alcarab intaanay carabi ku soo ururin waar carab baa inagu soo ururiyo yool buu inagu noqonayaae intaanu yool inagu noqonaynu dadka inoogu yeedhin yaa inaga qabta fain sallamtumuuhu haddii aad dhiibtaan markay carabi tidhaan ninkan soo dhiiba la eegan kari maayo haddii aad dhiibtaan idan daliiltum waa dulloobaysa waa daliiltum waa min adulli dulli baa ku dhici doonta oo mid abtirsiimadeenna leh ayaynu dhiibnay wain manactumuuhu haddii kan mancidaan oo difaac ka gashaanka sidan u hadlaya qutiltu dee waa laydin layn nabalku ka gala waarkani haddiina sii dhex joogo ummadaynu isku dhici laba mid baynu noqono inaynu baqamaynu iska dhiibnaynu sharaf beelno ilaan bulshadu haddii ay qof iyaga kamida xukumi kari waa inay dhiibaan waa foolxubo macnaha fidrada iyo dhaqankaasaa sheegayada haddii aynu difaac ka gallana oonidhaa ah, kani waa tolkayoo la taaban maayo qutiltu layn layna layn doona bu inaan cidinaga saylano carab oo dhan ba inagu hamaansan doona fa abu aalib abu aalib oo nabiga adeerkii oon islaaminba ayaa soo booday wuxu uhi wallaahi lanamnacanahu difaac baan waanu mancii doonaa bu difaac baanu ka geli nabiga maa baqiinaa intaanu noolna inalle intaanu noolla igawalaan loo dhawaanayn uma nsarafa aljamcu jamcii meesha isugu yimi u kala dhaqaajiyey baa quraanjay ku qooso dubbaha dubbo weynunbuu ugu dhuftay adeerkii abuaalibo wuxuu hi adeer waanu difaaciya iskaga tag adigu haddaad ka baqatay annagaa difaaciya ka dhaqaaji waaya walamaa jahara rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam calayhi salaatu wasalaam nebigu markuu kor u qaaday ogta uu ka caddeeyey bidacwa sakhirat minhu quraysh quraysh way ku jeesjeesa kulamaa mara calayhi malawun sakhiruu min nebi nuux qoladiisa markuu doonida samaynayey kolba koox baa soo marta suuqa ku dhaadhacaysa markaasay dhahaan waryaa warsowkan intii uu nebi ahaa nijaar isu rogay markaa sakhiruu minhu halkana waxa weye sakhirat minhu quraysh quraysh baa ku jeesjeesta wastahza'uu bihi way ku dheeldheeleen fii majaalisihim majaaristooda meel kastay fadhiyaan waxaa laga wada hadlayey maalintaa suuqa lagu hayay maxamed buu ahaa fa kaana idaa mara calayhim markuu nebigu soo maro iyagoo meel fadhiyo oo maqaaxi ku shaahaynaya intay dicaayadeeyeen yaquuluuna waxay odhan jireen haadaa ibnu abi kabsha yukallamu min asamaa wa haadaa gulaamu cabdilmualib yukallamu min asamaa haadaa ibn abi kabsha war waa in abi kabsha in abi kabshana de xagga horaad dib ugu noqone sababta nabiga lagu bixiyey calayhi salaatu wasalaam waa ninkii markaa gabadhii uu jaqayay qabaybu ha marka ina abi kabshe arwaa kan ina abi kabshe cirka lagala hadlaa ya arwaa cirka lagala hadlayay waa ina cabdilmualib oo dee cirka lagala hadlaa oo kan hormaraya macnaha waxa weeyaan waa waxay isku dayayaan rasuulka inay dacaadeeyaan laa yaziiduuna calaa daalika intaa arinka kama kordhiyaan waa quxub iyo ku qalloocin baa laydhaha intaasoo la isu wada laqimay oo la iska garanayo ayaa sidaa farta loogu fiiqi jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam manaa waxa weeyaan cirna lagama hadle waa iska sheegta wey iska sheegta saasay ujeedaan falamaa caaba aalihatan kolkuu nebigu ceebeeyey ilaahyaashoodii wasafaha cuquulahum caqliyaashoodiina uu ku xukumay inay safiih safiih macnaha caqli bilaad aan waxba fahmaynin waqaala lahum wa qaala lahum uu ku yidhi wallaahi yaa qowm qoladaydiiow laqad khaalaftum diina abiikum ibraahim diintii aabbihiin ibraahim waa khilaafteen taarad fii ru'uusihim madaxyaashoodii waxa ku kacay xamiyat ljaahiliya naxligii qabyaaladda ayaa dhakada kaga soo wada kacay waxa laabqaaday madaxoodii ka cadhaysiiyey naxliga qabiilka ila waa kan yidhi abtirsiimadiinni aa ku abtirsanaysa nebi ibraahim waxa weeye been bay noqotay kol haddaa manhajkiisii khilaafteen maxay markaa xamiyadu maxay noqotay naxligaa qabiilku kiratan calaa tilka aaliha waxay u hinaaseen ilaahyaashaa iira waa hinaasaha waxay u cadhoodeen ilaahyaashaa allatii kaana yacbuduhaa aabaa'uhum aabbayaashooday caabudayeen war aabbayaasheenii caabudayay ilaahyaasha iyo ilaahyaashiiboo kan isku digaxaariyey ee wax ka sheegay fadahabuu ilaa camihi adeerkiibay u tegeen abi aalib ahaa sayidi bani haashim hormuudka u ahaa reer bani haashim kaabaha u ahaaye duubka weynaa hor fadhiyey alladii akhada calaa nafsi alzama calaa nafsi naftiisa waxa uu ku waajibiyey abu aalib oo nebiga adeerkii ximaayatahu inuu nebiga difaaco min aydi acdaa'ihi cadowga gacmahooda uu ka difaaco wuxuu wallo ku maray inaan nebiga la gacan saarin fa alabuu minhu waxay ka dooneen abu aalib an yukhaliya baynahum wa baynahu an yukhaliya inuu u baneeyo baynahum iyaga iyo wa baynahu nebiga waar annaga iyo ninkan abu aalibo isu kaaya daa aw yakufahu camaa yaquulu adna ka jooji waxaanuu daldalayo alaba mid kale doolabayna abu aalibo maanta tolkii baa soo ururay tolka iyo kabta midna lagama dhexbaxa bayidhaah soomaalidu haddaad kabta ka dhexbaxdo oo kabkaa dheer aad gashato oo faruhu aad kala dhacdo kurtinadaa ku dilaya qodaxduna way ku heeraysaa haddaad tolka la jaan qaadi weydaad ka dhex baxdana iyana waa sidaasoo kale waad heernibayda marka waxay leeyiin waa ninkani tolkiibuu ka dhexbaxay oo ka dhexbaxay marka ama anaga noo daa waanu ka shaqayne ama ka jooji waxaanu faraha badane uu soo qufayo an yukhaliya baynahum wa baynahum annaga iyo isaga noo takhliya noogu samey nusukaa yada aw yakufawaxa maa yaquul kafigu waa ka joojinta leanna ka jooji sidan lagu eegan kari maayo ama adigu jooji ama annagaa joojin faraddahum raddan jamiila wuxuu u jawaabay jawaab fiican jawaab siyaasadaysanoo wanaagsan ayuu ka baxay ila had iyo jeer siyaasaddu mawaahibkay ka mid tahaye qofku waa inuu wixii ku jib noola xusnu takhalus baa la ydhaha ariiqan waa inuu si uun uga siibtaa marka uu ka dhexbaxay iyagiina kama caraysiinin isagiina muu dhiibin fansarafuu canhu way ka tegeen abu aalib wamadaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna waxa uu sii waday limaa yuriiduhu waxa uu doonayo oo xaq ah laa yasuduhu can muraadihi ujeedadiisa kama joojinayo shayun waxba laa yasudu sadig waa joojinta kama joojinayo can muraadi muraadka uu leeyahay shayan waxba qabiile iyo mid hanjabay iyo mid hub soo qaatay iyo midna umuu joojin fatazaayada alamr arrinkii wuu soo kordhay awoodii baa badatay sumcaddii baa kor u kacday muslimiintii baa soo kordhay wa admarat qurayshun qurayshna waxa ay qarsatay alxiqda waalcadaawa xiqdi iyo naxdi naxli iyo iyo colaad ayay lirasuulilaahi sal allahu alayh wasalam nebiga u qarsatay naxli iyo colaad fara badan bay nebiga u qaateen aad bay ugu sii caroodeen waxafa bacduhum bacdan barhkoodba barka kale wuxuu ku dhiirigeliya geliyay calaa daalika arrintaa way is-abaabuleen macnaa xafigu waa dhiirigelin iyo is-abaabul kicin iyo abaabul bay isku sameeyeen r b waaye iska qabto ma maantana ma tii hore aynu ogeyno maantana ma taasuu keenay maantana ma taasaa soo korodhay saasay isu dhiirigeliyeen waaya uma mashow ilaa abi aalib maratan ukhraa mar kalaa lagu noqday nabiga adeerkii intay qurayshi reer maka intay shireen ayaa nebiga adeerkii abu aaliba ah mar labaad loo tegey shir baa loogu tegey wa qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen ina laka sinan washarafan wamanzilatan mina wainaa qad alabnaa minka an tunhiya ibna akiika falam tanha cana wainaa wallaahi laa nasbiru calaa dalik min shatmi aabaa ilaa aakhiri waxay ku idhaahdeen odaygiiba horta u yaro mujaamaleeyeenoo way yaro ammaaneenoo madaxay u weyneeyeen kolkaasay khad casna u shidheen waxay idhahdeen ina laka sinan washarafan waxaad leedahay sini da sharafna waad leeday wa mansilatan mina dhexdayadana darajaad ku leeday oday weyn baad tahay sharafna waad leedahay kolkana miisaan baad ku leeday wy waa la mujaamalaynaya wa inaa qad alabnaa minka annagu waxaanu kaa doonnay abu daalibow an tanhaa ibna akhiik ninkanaad adeerka u tahay inaad ka joojiso wuxuu wado iyo diintan cusubu sheegayo waaya falam tunhi cana nagamaad nahiyinoo dee nagamaad joojinin falam tanha cana annaga wixii uu lagu waday nagamaad joojinin inankii ee sidiibu wixii noogu wadaa wa inaa wallaahi laa nasbiru calaa haada kuu dhaaranne kuma sabri karna arrinta laa nasbiru calaa haada arrinta inankani wado oo oday la caaya iyo aabayaal wax laga sheegay iyo ilaahyaal wax laga sheegay iyo kuma taa kuma sabri karna kuma sii jiri karno waxaanaan kusii jiri karaynin min shatmi aabaaina aabbayaashayadu caaye wa tasfiihi cuquulina iyo caqliyaashayada oo uu ku xukumay inaanay waxba garanayn ila jaahili waxba garan maayeen wa caybi aalihatina iyo ilaahyaashayada uu caayey waa kuwii hore wax ka sheegay kuwan iminku waxba fahmaysaan ilaahyaashii waa baatil wax noo haray ma jiro diin iyo dhaqan diin iyo dhaqan labadaba laad buu ku dhurtay marka sababtuna maxay ahayd waxaanay ku sheegayaan inuu nebigu sidaa iyo saa iyo saa yidhi maxay ahayd waa arrimahan qur-aan baaba dee ka arrinay leeyihin nebigaa sameeyey waa arrin qur-aanku uu ka waramo nebiga wuxunay ka maqlayeen qur-aanku akhriyayo qur-aankaa uu akhriyayaa wuxuu sheegayaabay leeyihin nebigaa yidhi oo yidhi oo yidhi oo noo kala tiriyey ilaahay baana yidhi oo nebigu ka warinaya fainahum kaanuu waxay ahay nimankan gaaladii ida xtajuu bitaqliid kolka ay taqliidka xujaystaan taqliidku waxa weeyaan caadada liidata iyo dhaqanka aan diin lahayn marka ay xujaystaan ay daliil ka dhigtaan fi istimraarihim joogtayntooda ay joogto ka dhigayaan calaa cadami itibaaci alxaq xaqa raacid la-aanteeda kolka ay joogtaynayaan waxay xujaysan jireen dhaqankii aabbayaashood damahum nebigu wuu caayay markaa licadami isticmaali cuquulihim caqliyaashoodoo aanay isticmaalin buu ku ceebeeyey macnaha de waxa weeye asaabahum ataxajur alcaqli waxaa ku dhacay nimanka xidhxidhnaan xagga caqliga qofka bani ana ilaahay waxa uu sameeyey caqliga inuu isticmaalo waxaa laguu sheegee maankaaga la kaasho soomahe waxaa laguu bay ku joojiyeenoo maankiibay la kaashan waayeen dabeetana wax kasta oo soo arooro oo la wariyo oo laydhaa aabbaa laga wariyo dhaqan buu ahaa dub way ku dhegeen dhaqanka ficilka noocaasina waa ama daliilka dhaqan dhaqanuun la daliishadaana dhaqan aan diin lahayn ama diintiiba ka hor imanaya waa alcasa alatii yatakiu calayha kulu caajis can daliil awsha boocdu ku tukumo mid kastoo bilaa daliilin waanu arki jirnay soo jireen bahd weligeed bay jirtay maxaa loo suulin waay waxaasoo dhan qofku daldalo waa licadami isticmaali cuquulihim caqligoodii bay isticmaali waayeen fii khuliqat lahu caqliga wixii loo abuuray oo hadda inu fikiro marka aabbaa sidan yidhi aabayaasha qaala tacaala fi suurati albaqara marka wuxuu aayadahan dhowrka ah ee soo arooraya isdaba socdaa waxay eedaynayaan nimanka gaalada ah oo nebiga kala hor yimi dhaqanka iyagu sidanuu ahaa soo jireenkii iyo sooyaalkii kanuu ahaa aabbayaasha iyo kanaanu ku arki jirnay waanu ku adkaysanaynaa diin ma keenayaan ay kitaab ka warinayaan caqli hagaagsan oo la rumaysan karana ma keenayaan marka intanoo aayadoodba waxay eedaynaysaa insaanku inaanu daliishan karin dhaqan dad hore inaanu daliishan karin lannahu dadku macsuum maaha ma dhowrsanaa ilaahay baa eedeeyey markaasa wuxuu waidaa qiila lahum marka gaalada lagu idhaahdo ittabicuu maa anzala allah waxaad raacdaan qur-aanka la dejiyey qaaluu waxay gaaladu odhanayaan bal natabicu waxaanu raacaynaa maa alfaynaa calayhi wixii aanu kula kulannay aabaana aabbayaashayo waxaanu kala kulanun baanu raaci alla wuxuu ugu jawaabay awalow kaana aabaa'uhum aabbayaashood haddii ay ahaayeen laa yacqiluuna shay-an kuwo aan waxba fahmayn walaa yahtaduuna aan hanuunsanayn ayatabicuunahum miiska raaci ah. tanay nabiga leeyihiin aabbayaal buucaayo waa aayadda ah aabbaha sanam ilaah ka dhigtay ee gidaar isku xoqay ee baalashaystay qori meel yaalla ama xalwad intuu meel ku tiiriyo duksiga ka marawxadinaya ele waa ilaah la caabudayo ya makaasaa caqli leh makaasaa hanuunsan wa qaala tacaala fii suurati lmaa'ida waxa uu ilaahay ku yihi suurat lmaa'ida waidaa qiila lahum gaalada marka lagu idhaahdo tacaalow ilaa maa anzala allahu wa ila arasuul qur'aanka iyo rasuulka u kaalaya kolka lagu yidhaahdo qaaluu waxay yidhaahdeen xasbunaa waxa nagu filan maa wajadnaa calayhi aabaana wixii aabbayaashayo aanu ka soo gaadhnay dhaqan iyo diinaha aayaddana ilaahay wuxuu ihi awalow kaana aabaa'uhum ayatabicuuna aabaa'ahum wey hamsadu waxay daakhil ku tahay ficil maxduuf ayatabicuuna aabaa'ahum aabbayaashooda miyay raaci uun walow kaana aabaa'uhum hadday aabbayaashood yihiin laa yaclamuuna shayan walaa yahtaduun ku aan cilmina lahayn hanuunsanayna labada aayadoo say isugu dhowiine aayadda saddexaad suuratu luqmaan akhri waidaa qiila lahum marka laydhaa gaalada ittabicuu maa anzala allah war qur'aanka raaca idinka iyo ilaahay waxa isku kiin xidhaya oo xarigu soo laalaadiya lagu badbaadaya qur-aanka qaaluu waxay idhaahdeen bal qur-aan raaci mayno natabicu waxaanu raacaynaa maa dhaqankii wajadnaa calayhi aabaana aabbayaashaya aanu kusoo soo gaadhay aayaddanna ilaahay muxuu yihi awalow kaana shayaan hadduu shaydaanku yahay yadcuuhum ilaa cadaabi saciir naar holcaysa mid ugu gacan haadinaya miya iska raaci doonaan aabbayaashood iyo shaydaan baa isku lifaaqnaayo naar bay ugu yeedhayaane miyay dabageli un waaya walamaa shabbahahum markuu ilaahay ku shabahay biman qablahum min alumam ummadihii kuwan wa fii suurati zukruf suuratu zukruf ilaahay wuxuu yidhi fii bayaani xujatihim addaaxida markuu ilaahay caddaynayo xujadooda daaxidada ah macnaha waa xuja baila daliilka baailka ah ay daliishadeen markuu ilaahay burinayo muxuu yihi bal qaaluu waxay gaaladii yidhaahdeen innaa wajadnaa aabaana calaa umma aabbayaasha waxaanu soo gaarnay calaa ummatin iyagoo diin ku sugan wa innaa calaa aahaarihim annaguna raadkoodii muhtaduun waa ku hanuunsan waana lagu hanuuninaya ma weydaaranayno dhaqankaa ma goynayno aayad kale walamaa shabbahahum biman qablahum markuu ilaahay ku shabahay quraysh ciddii ka horeysay oo min alumam ummad ah fii haadihi almaqaala oraahdaa iyada ah addaallati tusinaysa cala altacasubi waalcinaad ah, qabyaalad iyo waxay tusinaysaa un eh, anaani xafiiltan iyo canaad bay tusinaysaa maqaalada noocan kuwii hore a yidhi kuwanna way ku raaceen ba qur-aanku uu tilmaamay qaala ilaahay wuxuu ihi qul waxaad nebiga allow tidhaahdaa awalow ji'tukum haddii aan dad yahow idinla imi biahdaa shay ka hanuun badan mimaa wajadtum calayhi aabaa'akum aabayaashiin wixii aa ku soo gaadheen wax ka hanuun badan haddaan idiin keenay miya idin raaci un qaaluu waxay idhaahdeen innaa bimaa ursiltum bihi annagu waxa la idinku soo diray rusul yahay kaafiruuna waanu diidnay kii aabayaasha ayaanu ku adkaysanay intaasoo aayadood iyadoo nebigu uu akriyayay maqleen gaaladu oy maqleen oy maqleen oy maqleen markaasay yidhahdeen aabbayaashayduu caayay ilaahyaasheediibuu caayay dhaqankayagiibuu caayay marka abudaalib seegan kari mayno falamaa tamasakuu markii ay qabsadeen gaaladu bixujati taqliidi liaabaa'ihim inay aabayaashood dhaqankoodii uun qabsadaan jara dalika arrintaasi waxa ay usoo jiiday ilaa wasfi aabaa'ihim in qur-aanku uu aabbayaashood ku tilmaamo bicadami alcaql inaanay waxba garanayn wa cadami alhidaaya inaanay hanuunsanayn macnaha niman waxa keenay aabahan tegey in wax laga sheega maxaa keenay ila waa la iska dayn lahaaye oday quufla tegey waxba lagama sheegeene qur-aanku wuxuu uga soo eh, wax uga sheegayaa iyagaa ku mitiday oo irkaday aabbihii bay irkadeen dabeetana si looga fujiyo ayaa inuu khaldanaa loo sheegaya ka aad ku dayanaysaan wuu khaldanaa waxaasuu ku khaldanaa ha raacina qur u sheegay cadamilaahi fahaaja dalik arrintani waxay kicisay abqaanahum diqnigoodii haaja hayajaanku waxa weeyaan waa kicinta qofkii wax ku kacaan adqaanahum waa diqniguna waa waxaa ku hilan uun qofka naxliga ku hilan weeyo diqnigu wax alla wixii hoostooda ku hilaa ayaa soo haraaciyey wa qaaluu liabi aalib gaaladii qorayshadiinta soo yaaceen bay nebiga iyagoo ka ashkatoonaya adeerkiisii difaacaya u yimaadeen markaasa waxay dhahan imaa anta kufahu ar ama waad ka joojin bay dhah aw nunaaziluhu wa iyaak ama adiga iyo isagaba rarkaynu isku dhigan fii daalika arinta xataa yahlika axad lfariiqayn ilaa labadeenna qolo miduun halaagsamo ima an takufahu inaad ka joojiso waimaa aw nunaailu ya aw nunaasilahu dhe mansuubka ku cala ama anagaa munaasala la samayn munaasalada waxa weeye naazala yunaazilu fi lxarb can ilibil ila alkhayr waa rarkaynu isu dhigan wey gaadiidkaynu isaga degi Ah, waa eray loo isticmaali jiray dagaalka walahi inaynu alaabta isu dhigan wey annaga iyo inankaasi alaabtaanu isu dhigan maca adiga adigaa difaacayo laftaadaanu kugu dari ba idhah wa iyaaka iyo adigaba fii daalika arintaa aynu ku dagaalamayno xataa yahlika axad lfariiqeyn ilaa labadeenna qolo miduun halaagsamo adigiyo inankuna dhan ba idinka safan abu aalibow tolka iyagan kalena dhan baanu ka safan dee labadeenna qolo waynu kala calaf qaadi ilahay baa iskeen baday hanjabaadii marka laydhkii casaa ay shidayeen kolkii hore inankuu ku eegaa iminkana abu aalib baa lagu daray ah, khadkii halkaasu maraya uma insarafuu way iska noqdeen intay u hanjabeen maca abu aalibki facaduma calaa abi aalib abu aalib waxaa ku weynaatay marka firaaqu qowmihi tolkii oo ka goostay tolkii ayaa ka goostay oo dawaatan cidlo loo saaray siyaasad bay arrintiisu rogtay walam yablub nafsan walam yuib nafsan naftiisuna raalli kamay noqonin waa diibkii weeye bikudlaani ibni akhiihi inankan adeerka inuu hoojiyo inuu garabkiisa ka baxana raalli kamuu noqon tolkii wuu jecelyi inuu ka goosto ma rabo inankanuu adeerka u yahay inuu khudlaan ku sameeyo khudlaanku waa guuldarayn iyo hoojin iyo garabkiisa u ka baxo inuu inankan garabkiisa ka baxo waraabaha u loogana muu doonin abu aalib fa qaala lahu markaasaa wuxuu ku yihi yabna akhi ina walaalkayow adeer ina alqawma jaa-uunii tolkaa way i yimaadeen faqaaluu lii kadaa wa kada faqaaluu lii kada markaa waxay igu yidhaahdeen sidaa iyo saaso waa lai hanjabay fa abqi calaa nafsak bal cagta udhig adeer walaa taxmilnii ha igu kalifin min alamri arrimaha maa laa uiiq waxaanan kari karayn wuu ah, yar cawday wariyaha maxamed buu i dee tolkaa waa la iyimo waxaaya waxaasaa maanta laygu yiri marka waxaan kuu sheegi lahaa fa abqi calaa nafsi naftaada u kaadi cagta udhig ah, dalaadal eh, adeer adeer dalaadala u yarkaadi adeer eh. dee anigana baxaray gelin adeer ah, <laughs> waa hadal aanu odhan jirinoo ay ka yar muuqato ducuf iyo debacsanaan odaygii qayuurka ahaa halkaasaa lala soo maray ilaa adi shayaaiintoo dhami kugu soo hamaansato waa musiibo waa musiibood ah. fadana rasuulu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu maleeyey ana camahu adeerkii khaabiluhu inuu hoojinayo galabkiisa ka baxayo faqaala markaa nebigu wuxuu ihi wuu dhaartay markaa ilaahay buu ku tiirsado wuxuu ihi wallaahi adeer ilaahay baan ku dhaartay yaa cami adeer low wadacu shamsa hadday qoraxda soo saaraan fii yamiinii midigta waalqamara fii yasaari dayaxana gacantayda bidixay soo saaraan oo ay noqdaan niman arrinkoodu samada gaadhay calaa an atruka haada alamr inaan ka taga diintan oo aan iska daayo maa facaltu samayn maayo xataa yudhirahu allah ilaa diintan ilaahay uu muujinayo aw uhlaka duuna ama sokadiisa aan ku dhimanayo anoo difaac kaga jira maqaaladaasoo taariikhiyuu nebigu u dhibi calayhi salaatu wasalaam munaawaraadkaasu ritay isaguna haba iska itaal yaraadee marmar baa loo baahan yahay in qowl adag la bixiyo markaasaasuu ihi nimankan hadday mucjisaadkooda iyo awoodahoodu cirka gaadho oo qoraxdii dayaxa labada gacmood ay iga saaraan niman dhaato awoodna noqdaan anuu kama tanaasulayo arrinka ilaa ama uu hirgelayo ama aan ku dhimanayo ama waan taabogelin ama sokadiisaan ku dhiman uma bakaa wawalla nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ilmeeye waa ka dhaqaajiyey abu aalib faqaala abu aalib markaa tanna waa ku yara muslaxanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam abu aalib ayaa wuxuu ihi aqbil soo jeeso yabna akhi adeer ha iga tegina soo noqo fa aqbala calayhi markaa nebigu kusoo noqday calayhi salaatu wasalaam fa abu aalib baa waxa ihi idhab soco faqul maa axbabta xallo waxaad tidhaahdana sheeg xallo waxa aad jeceshahayna kasii daa walahi laa usalimak inaana kudhiiban weligaa <laughs> halkaas kusoo gebagey ninkaa shaaman bu ahaayo saa daraadeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalintii uu ka geeriyooday abu aalib ee xaaskiisii khadiijana ay ka dhimatay sanadkaa waxaa loo bixiyey caamulxusn sanadkii murugada dee ninkana waayey iyo islaantiisii u geejisay markii u horreeyeyba garabkiisa istaagtee rumaysay oo khadiijo marka werwarkiisii uu batayna waa kii ilaahay casuubada u fidiyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam laylat alisraai walmicraaj markaasaa dabeetana caalamka kale ilaahay uu ku casuubay inuu ilaahay leeyahay oo aadane aanu waxba keligii u qaban karaynin ilaaha boqorkiina u garab taagan yahay baa loo tilmaamay kadibna halkiibuu dacwadda ayuu kasii waday dagaalka adag buu lasoo galay rasuulku sala allahu alayh wasalam kufaarta marka layaab ma laha in maalinkan maanta ah cidda diin sheegaysa ama ilaahay u daacada ee caalamka lagu arko in cirkiiyo dhulkana laga weeraro qowl iyo ficilna la buufiyo oo lagu soo jiheeyo wax la yaabla maaha kolkuu qofka taariikhdan iyo siiradan iyo sunnadan ogsoon yahay la yaabi maayo laakiin isagoo xikmadiisa isticmaalaya qofku wixii usluubahee wanaagsan ee waajibku ah ee xilkiisa ah ee awoodiisa ah ayuunbay tahay inay ummaddu samayso laakiin haddii la idhaahdo hayaa walaahi arinku waa inagu jiq waa laynaga xoog badan yahay meel walba waa laynaga eegaya kamarada inagu rakiban bakaylo waa bur laba <laughs> halkaaga ka gal hadii la waa adhaxjab iyo inkaara wey laakiin dadku diintooda iyo iimaankooda iyo islaamnimadooda inay ilaashadaan wey iyagoo rasuulka maalinta caynka la lahaa dee cid nafliba ma wehelinayn haddana higsigaa iyo yidhi diinadaa uu nebigu yidhi xataa yuhirahu allahu aw uhlaka duuna ilaahna ma hirgelinayo ama laygu dilayo dee tiisaa horaa hirgashay rasuulka sala allahu alay slm marka amalka iyo yididiilada iyo rajaha inuu inaga dhinto maaha ee waa inuu inoo sii noolaado wallahu aclam